dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa ku tillaabsatay hirgelinta mashruuc hub ka dhigisa oo ka dhan ah ragga ku hubaysan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weerarkii ugu horeeyey ee hub lagula wareegay ayaa dabayaaqada bishii julaay lagu qaaday guri muqdisho uu ka deganaa cismaan caato waxaana dowladdu ay la wareegtay hub badan oo uu lahaa xildhibaankii geeriyooday cismaan caato howlgalkaasi oo nuuciisu ahaa mid cusub islamarkaana aana looga baran dowladda ayaa dhaliyay inay dhacaan howlgallo isxigxiga kana dhan ah qabqablayaal mabda ahaan ka soo horjeeda xasan shii maxamuud oo talada dalka gacanta u geliyey xisbiga damuuljadiid xilli habeen ah ayaa labada bishan agoosto muqdisho laga maqlay rasaas xooggan oo la iswadaarsaday kadib markii ciidamo hubaysan oo nabad sugidda ka tirsan ay weerar ku ekeeyeen guri buulaxuubay uu ka degan yahay ganacsada hubka ka ganacsada oo lagu magacaabo cabdiilays cabdiilays ayaa isdifaacay inkastoo markii dambe laga itaal roonaaday waxaana la dhigay xabsi isagoo lagala wareegay hubkii uu haystay labada howlgal dhacay ee lagu kala qaaday cabdi iyo guriga cismaan caato dowladda xasan weli si cad uma shaacin xilligaasi in hubka dhigis muqdisho ay ka bilowday hubka lagala weeragay cabdi waxaa laamaha ammaanka ay ku sheegeen in loo waday xarakada shabalmujaahidiin si dowladdu ay u baajiso xiisado dhaca iyo shaki laga qaado mashruuca dawladdu ay wadato oo ay hubka kaga ururinayso dadka muqdisho ku hubaysan tobankii bishan agosto xilli habeennimo ah ayaa mar qur xaaladda muqdisho ay isbedeshay kadib markii ciidamo nabad sugidda ka tirsan ay weerar qorshaysan ku qaadeen cabdi nuura siyaad cabdiwaal iyo cabdiweli khanyare oo baarlamaanka ka mid a ciidamo bs ka tirsan ayaa loo diray in nolol ama geeri ay ku keenaan cabdiwaal oo ka mid ah ragga muqdisho ku hubaysan ee sida weyn u naqdiya siyaasadda dowladda xasan sheikh weerarkaasi ayaa dhicisoobay waxaana lagu fashilmay in la qabto cabdiwaal iyadoo howlgalka uu ku dhintay ciidiid oo ka mid ah ragga dhibay dadka muqdisho ee ka mid ah saraakiisha bsta cabdiwaal wuxuu sheegay weerarkaasi in lagu doonaya in lagu dilo balse uu badbaaday laakiin ay ka luntay bastoolad u sharciyeysan iyo lacag gaaraysa sagaal iyo toban kun oo dollarka maraykanka ah wuxuu sheegay in dowladdu ay hubaynayso maamulo halka ay kooxo kale hubka ka dhigayso taasi oo uu ku tilmaamay in kalsooni dare ay ka dhalanayso cabdiwaal oo haatan ku dhuumaalaysanaya magaalada muqdisho ayaa si kooban ula hadlay idaacadda alfurqaan isagoo sheegay dalka soomaaliya uusan ahayn mid madax bannaan wuxuu ka gaabsaday in wax laga weydiiyo weerarka lagu qaaday ee uu ka badbaaday soomaalidii hore ayuu sheegay inaysan ahaan jirin kuwa la safta cadowga isagoo muujinaya in isagu ay isugu tageen dowladda oo shisheeye kaalmaysanaysa waxa waxa weey anaka soomaalidu waxaan rabnaa fiir soomaalidii hore dhaqankeedu ma jiri jirin in cadow maarata la iskugu tago waxaa ka jiri jiray in cadowga inta meel la iska dhigo hadda wixii la isku haysta ama lagu wada hadlo ama lagu diriro laakiin ma jiri jirin qola cadowga la safata meebay ahaa jirtay karaamadi bay ahaa jirtay dalku ma madax banaana soomaalidu middaas inay ogaato waayo dal madax banaan oo xor ah oo dad mufakariin ay soomaaliyu ka tahay maahan soomaali saaka waxaa la rabaa in waagu u beriyo ee ay dareento maantay soomaaliya inay gacanta usii gelayso cadow maalinta maalinta ka dambayda catawna lama rabo inaan cataabo ma rabo ma fahamteen isla tobanka bishan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda waxa ay weerar ku qadeen guri magaalada muqdisho uu ka degan yahay xildhibaan cabdiweli khayare oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka islamarkaana muqdisho ku haysta hub aabihiisa uu ku wareejiyey cabdiweli khayare oo saxaafadda la hadlay ayaa u sheegay inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in naftiisa lagu dhaafiyo waa arrin oo maaragtay mucjisaa oo la yaaba qof xildhibaana oo sharcigu u bareynaha inaan gurigiisa lala geli karin lala weerari karin ayaa hadda nimankii nabadugada nabadtugada ahaa gurigayga xoog kusoo weeraray waxay dabceen inay xoog kusoo galaan annagoo marka hore u haysanay inay yihiin niman maaragtay nabaddiida ah. kabacdiya waxaan ogaanay inay yihiin nabad sugid qof oo maaragta xildhibaana oo oo tignika tignikada dawladda lagu soo weeraray dowladdan hortadaan u maaray anay soo weeradeen qorshahooduna wuxuu ka fog yahay qorsho fog waxaan u qaadanaa inay tahay tasfiinaashan attempt inay tahan u qaadanaa इसको पाइप हो weeraro kale oo goonigooni ah ayaa muqdisho ka dhacay waxaana ka mid ah weerar lagu qaaday guriga maha dollar oo hub lagala baxay dowladda ayaa adeegsanaysa cabsigelin dhanka taleefanka ah iyo handadaad ka dhanaa shakhsiyaad hub ku haysta magaalada muqdisho kuwaasi oo sugto u ah weerara kaga yimaada dhanka dowladda ciidanka b sta ayaa sidoo kale waxay weerar ku qaadeen dhakhtar lagu magacaabo dhakhtar xaashi dhiblaawe oo ku takhasusay cudurrada wadnaha dhakhtarka ayaa ka badbaaday weerar iskudaydil ah oo kaga yimid ciidanka dowladda sida uu u sheegay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wadankani waxa waaye daktar waxaa la idhaha doctor xaashi dhiblawas jihaad waxaan ku takasusa cudurada wadnaha iyo xiidada dhiigga nadii ugu dambaysana ilaa saddexda sano afar sano ugu dambeysa wadankan ayaan joogta ku ah oon ka shaqaynayay aniga iyo naagtada iyo ilmaa gabar yar oo hal sana jirta anagoo sii socona oo kanima dhinaca number afarka usii socona magaaladaas usii socona dhinaca tiyaatarka usii jeeda ayaa isgoodka dabka anagoo meesha taagan oo gawaarid isku xalimaantay oo usii jlana ku wada jirna kulli gawaarida o dhan waa taagayin ayago gawaarida kuwana iga horeeyan kuwana iga dambeeyeen qolo nabadsugidaa sababada qolooyinka nabadsugida ahay dhinaca waxay soo mareen anagu waxaan sii jeednaa dhinaca oo siidka aan usii jeednaa ayagu waxay soo mareen wadada kale wadada kale oo calimaadi hotel calimaad soo maraysa makatu mukarama waxay soo mareen markiis way isku soo dhawaadeen meesha taageen laba xabo oo baasa ayaa gaarigay gadaal looga soo dartay labada xabo oo baasa mid waxay toosa u baxday midi kalena baaskeyga meesha sterinkyga uu ka midna waa baxday midna waa nagu qafatay maraayada nagu jajabisay oo adiga maraayada nagu jajabeen maxaa adiga kusoo maxaa adiga kusoo gaaray marka aniga waxa waaye dhaawac oo adiga oo maraayadihii adiga aada ugu badan inta kale laakiin waa ka badbaada aada ilmahygii iyo gabadhana waa ka badbaaday gudoomiye waaxeed maamulka degmada hodan ka tirsan oo lagu magacaabo calas maxamed guure ayaa isna ka badbaaday weerar ciidanka nabad sugidda ku doonayeen inay ku dilaan isagoo ka sheekeeyey qaabka ay wax u dhaceen dil qorshaysan inay igu fuliso isku dayay ciidamo ka tirsan nabad sugidda waana fashilmay weerarkaas waa ka badbaada inaga warbaahinta qaara ah waxay fudisay inay dhaawac ii geysteen wax dhaawacana aniga ma soo gaarin waa nabad qabaa alxamdulilah boqolkiiba boqol dilalkii hadda waayahanba mas-uuliyiin dadka mas-uuliyiinta lagu waayo inu daba joogo ma garan waxaan ku xaqiijiyay ciidamada qaar ayaan iska naqaynay markii aan yiri oon isku sheegana amar baa laygu dhexiyey ciidamaha ana dhaqoon la iyo isku dhacno ma ahayn ciidamo nabad sugidda ka tirsan oon qaar ee aan ka aqaynay oo aan iswaji garanaynay aanu markay ogaadeen in aniga ahana maaragtay ii sheegay anigiyaaba waxaa naqay ninkii la raadihaya markii aan magacayga iyo maaragtay i sheegay intabaan sheegay aniga ilaalan watay baalka isha ilaalan watay ilaaladeydii yarba waxay dhaawac yar soo gaaray alxamdulilah waa weerarka la qabeen waa fashiliyey alxamdulilah boqolkiiba boqol inadan hadda wax gaarmada mabartay howlgalka dhaliya khasaaraha ugu badan ayay dowladda aroortii shan iyo tobankii bishan ka fulisay degmada wadajir ee magaalada muqdisho ciidanka sida gaarka u tababaran ee dowladda ayaa laba jeer ku guuldaraystay oo ku jabay weerar ay ku qaadeen axmed daaci gudoomiyii hore degmada wadajir axmed daaci ayaa helay gurmad xoog leh oo kaga yimid xildhibaan cumar finish iyo siyaasiga cabdulaahi sheekh xasan ugu dambayntii waxaa goobta ka baxsaday axmed xasan cadow axmed daaci kadib markii dagaalka ay soo farageliyeen ciidamada shisheeye axmed daaci ayaa gaaray madaxtooyada kadib markii uu aqbalay inuu la kulmo xasan sheekh maxamuud oo codsaday kulankaasi si looga sabarsiiyo wixii ku dhacay dowladda ayaa xirtay axmed daaci oo haatan ku xidhan xarunta sirdoonka dowladda ee sarta habar khadiijo axmed ayaa loo sheegay in la sii dayn doono maanta saacaddu marka ay ahayd siddeedda saac balse taasi ma dhicin ee caawa waxa uu ku hooyanayaa sarta habar khadiijo أحمد داعي أيام ما أنت مرشي هو رئيس إذا عدى الفرقان وش عليه إن لقوها يوه حرونت السردون كدولة ده إما قرد مقدشو maya eh, waan waan jojoogaa oo meel waa jiraa oo runtii waa waqadidan ku jiraa laakiin hadda wadahadalaan ku tegay meesha sbatementana maraa dawladuna waatii dawladayni sharcigaan damacan wada mari doona marka wixii dhacay inay ubulja iska baxeen rajeynayna ma laakiin waa horta sida ka dambeeyaan ah, laakiin in oday uun hadda weyn joogaanahay xaaladayn way fiican marka shala dhacay eh, way dhaceen laakiin hadda wax eh, qalad oo kabacdi dhacayo ma jiraan maxamed xasan xaad oo ka mid a ah odayaasha dhaqanka ee muqdisho ayaa shan iyo tobankii bishan agosto labada kun iyo afar iyo tobanka u sheegay idaacadda alfurqaan in si weyn ay kaga soo horjeedaan howlgallada dowladdu ay ka wado magaalada muqdisho magaaladu ma fiicna runtiina lama wanaagsana wax hadda socdaa wax lagu qanci karana waa ka duwan yihiin waa ka yihiin waxaad moodaa dawladda waxaan hadda looga fadhinay la timiday marka runtii waxaa la yidhi waayeelku ilmuhu habeenka cabsadaan maalintii cabsadaan anaga welwel iyo cabsi badanaan qabnaa maxaa yeelay waxaa socda qaab aanan aada u fahmin kuna qanacsanayn wax u eg maaragtay hubka dhigis oo dad bara lagu lagu targagaraynayaa muda weliba hubkaas hubada anaga dhibaato nagu haya maaha nabadgelyada hub culays hayay maahan waa hub nabadgelyo waa hub meel isaga lasaga isaga marka waxaad moodaa in maaragtay nabadii meelihii ay ka jirtana laga laga baadigo laga col laga keenayo tii awel col ka jirana maaragtay uu sidiisi yahay marka runtii waxaad moodaa iskudaygaasi waa midaan fiicnayn ah, waana ka digayna midaan soo dhaweynayna ma ahan waxaan leenahay arrinta sidaas u taale hadda ma shaqayn karto soomaaliya hubka dhigis waa u baahan tahay laakiin waxay u baahan tahay si isla mid ahoo la siman oo cadaadi ka muuqato in hubka loo dhow midda kale magaalada muqdisho hubka hadda la qaadayo meelaha la weeraraah oo dadaan lagu taargargaraynaho runtii waxaad moodaa isaga laftiisu inuusan arrin sax ahayn ma ahan mid nabadgelyada gobolkana saacidi kara nabadgelyada dawladda lafteedana saacidi kara shacabka deganna miday hadda soo dhaweynayan ku qanacsan yihiin ma ahan shalay oo jimco ahayd muqdisho waxaa ka dhacay isku soo baxyo ka dhan ah dowladda shacabka oo muddo cabursanaa islamarkaana dhibaato daran kala kulmayay ciidanka dowladda ayaa u muuqda kuwa si aad ah u dhowraya cid horkacda oo hormuud u noqota kadhidhinta waxaa ka taagan magaalada muqdisho xildhibaan cabduqaadir cosable oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcadaa doorashadii madaxtinimo ee uu ku guulaystay xasan sheikh ayaa idaacadda alfurqaan la hadlay isagoo mooryaannimo ku sifeeyey qorshaha dowladdu ay ku baacsanayso ragga hubka ku haysta gobolka banaadir saaxib waxaan kuu sheegayaa mm. waxa la yidhi haddii alla kumaayo ninkii waa wara yiri isaga laga warsigaa nimanka dawladda hadda ku magacaabona waxaan u malaynayaa xaaladda weli sacaabi aha imaga ninkii dhamer soomaaliya hodamiirona buu garanayaa qaab ay wax ku fulayaan qaab saxa ah, horta ma aha dawlad sidaana ku haaki jirnay inay wareegto soo saarto wixii fidarkii ay rabto inay samaydo inay wareegta ku marido oo ummadda loo sheego wax ayay ahaa jirtay ma garata dhaafka la samaynayo dowladu la sharci samaynayso waa mooryaans mooryaams mooryaams magara waa mooryaams waaye maaha iyaga dowladda wadanka iyaga dowlad qaada garata inay dhowdhowmato ama markamishin ahaan ay wax u fiisa maaha marka eh, haddii alla marka garan mayno ninkii dee dowlad ama wax kaarif jiray ama mataqaana yaqaan eh, arrintaa la kulay meel laba dhafoor bu haystaa waa wax gala yaaba aad baan u cambaaraynaynaa maahane wax alla waxa lagu facayo ama ha noqoto daacad ama ha noqoto safila la sidayayo ah, waanu si aan caadiga baan oga yaabana aan dacayadeynayna magala madaxweynuhu inuu yimi ka dhisan taano malaynaya baasha dalka haddii odka dheges laga samaynahayo naaska casay naaska boolig waxaa la rabay amar dheer in lasoo rogaan rabay ma dadka iyadoo la hindadinna waxaa loo baahnaa madaxweynuhu inuu yidhaahdo hadii alla tidmaayo weeqa ka soo saara uu yidhaahdo war ala dhigo ma garan haddii dadweynuhu shacabku noqdo oo amarkaa xataa shacabku diido markaa kadib ficilkii dawladda ay fulisaa macquul buu ahaa ha baashi qalad bay ku socotaa qalad bay ku socotaa waddankuna markii horeba caadi ma ahayn hadde baasha waa waa la rabay waana la xayriyey baa waa la rabay waana la heliyey waxaan u aragnaa caqliga naga fakisnagaqameesaainaan doonto ayaanu aad ugu wanacsana weliba shisheeyaha iyo dowladda ayaa wacad ku maray inay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah shacabka muqdisho afhayeenka ciidanka shisheeye soo duulay korneyl cali aadan xaamud ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin hub aanan kan dowladda ahayn lagu haysto magaalada muqdisho wuxuu sheegay in ragga muqdisho ku hubaysan ay si kasta ula hadleen balse ay danta bidday inay howlgallo fuliyaan raggaasi sare iyo hoosba waa loola hadlay waxa arrinkani uu ku jiraana hawla taama oo magaalooyinka e, soomaaliya e, intay mas-uuliyadeedu saameynayso ninaan dawladda ka soconi uuna qori gacantiisa ku haysan taasi waa tu hubaala aanan ujeedinayno baaq dhammaan xubnahay doonayana kasoo jeedaan ina dawladnimo la aamino e, dawladda xeerkeedana lagu socdo dad badan oo soomaali ah ayaa aaminsan waxaa ka socda muqdisho hindisahooda inay leedahay dowladda etoobiya iyo maraykanka suldaan mahdi cabdiraxmaan ayaa sheegay in dalka soomaaliya la kala jarjaray inta soo hartayna haatan loo tashtay in hubka laga dhigo shacabka ku nool isla markaana la gumaysto wuxuu sheegay Ethiopia inay haatan maamusho Somaliland iyo Puntland isla markaana Muqdisho ay ka rabto in sidaasi oo kale ay ka yeesho shacabka ku dhaqan Muqdisho ayuu sheegay inay tahay meesha kaliya ee lagula dagaalamay lagana diiday Mareykanka oo horey ugu soo duulay iyo AMISOM oo haatan duulaan ku joogta Soomaaliya adeer horta arrintan muqdisho ka socotay waa wax iska cad arrin dheer oo aada u fog oo dadka shacabka ee reer muqdisho inayna ku baraarugsanayn laga yaabo ayaa ka socota waxaana ka shaqaynaysa oo ka dambaysa arrintaas naanka la yidhaahdo etoobiya oo dalka soomaaliyeed kale googoysay oo puntland iyo somaliland iyo hebelland iyo jubbaland iyo hebeland iyo bayland nimanka u bixiyey waxay yaadeen waxa keliya ee laga dhaqaaqi ayaa waa gobolka banaadir dadka degan ee magaalada muqdisho dadka gaalada la dagaalamo oo etoobiya oo maraykankii jabiyey sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddexdii haddana laga dhaqaaqi lahayo amisom dhuunta ugu jiro waa eh, nimanka dega muqdisho dego sidaas daraaddeed waa in hubka laga dhigo ganacsatadooda iyo maxay ahayd hogaamiye kahoodyadooda iyo culumadooda waa in hubka laga dhigo arrintaas etoobiya soo jeedisay maraykan baa gacan ku siiyey waxaa leeyahay qaramada midoobay baa laga dhaadhiciyey arrin marka taraje dheer oo saas gaalada ay isugu raacsan tahay weeye dadka muqdisho deganna waxaa laga yaabaa inaysan ka ku baraarugsanayn ninka leedaha loo xil saaray oo meesha lasoo fadhiisiyey oo nin dhalisho yuhuudi ah haysta marka dadkaas waxaan leenahay waa dad loo soo tashaday oo la rabo in gacmaha laga qabto si danaha laleeyahay gobolada kale laga gaadhay in iyagana laga gaadho la rabo saasaan leeyahay aniga marka waxaad u aragtaa in hogaamiye kooxeed oo keliya aanan lagu wajahneyn ee shacabka muqdisho laga doonayo in guud ahaan hubka laga dhigo saasaan u arkaa aniga warkayga war qarsoon maaha inta dadka waxgaradka ana waxaan u malaynaya inay igu raacsan yihiin arrintani waa arrin dheer sidii soomaali galbeed gumayska loo geliyey oo hargeysa loo geliya etoobiya ay safaarada ku leedahay meesha boosaaso safaarada ku leedahay gaalkacyo safaarada ku leedahay kismaayo safaarada ku leedahay meesha laa safaarad safaarada ku leedahay muqdisho safaarada ku leedahay intaasoo dhan ujeedada lahay waxa weeye in culamada soomaaliyeed oo muslimiinta oo reer muqdisho la baabi'iyo la laayo in hogaamiye kooxiyada lagu xejiyo in ganacsatada lagu xejiyo in maxay nin kasta oo wax garta oo cilmi islaamnimada diinadle ama mid maadale hoorta laga gooyo oo dadka la gacan qabto waxay isku raaceen gaaladu oo etoobiya ka dhaadhicisay in waxa laga dhaqaaqinaya soomaaliya laga lagalayahay inay dadka reer muqdisho yihiin amerikaankiina uu ku raaco sideed iyo tobankii uu sheegan jiray waa weli calooshiisa ku taalla marka aniga igama qasna dadka walaalahaya ah oo reer muqdisho waxaan leeyahay meel fiican bay idiin maraysaa gaalaa soo duushay gacmahaad ka laabatee waxaan laydinku aqoonin baad la timaadeen nasiibadii absada gacmaha ka laabateen namanta markaa maanta waa ina kor taagan tahay namadii hogaamay kooxadiya shalay naloogu adeegahaya annaga naga dhashay annaga nalagu dilaayaba iyagii maanta lagu soo jeedsaday kuwa ganacsatada ahaa lagu soo jeeday kuwa idaacadiha kay ka ganacsan ee laga xiray qaar laga jejebiyey bakaaradii o dhan baa la xiray baa la kufsaday odayaashii baa la dilay iskooley baa la laayay wax noo dhimani ma jiro gaalaana waxaa ka shaqeynaysa waa in gobolka banaadir dadka degani meesha laga saaro la gacmo xidho oo loo duleeyo dadka kaleeta qabiilooyinka soomaaliya xataan loo dumeeyo gaalada loo dumeeyo wax alaali wax loo reebta ee aansan jirin waa go la gaaray way gaalada hogaadhay gaalada midowday iyo maraykanka iyo kulli waxaas dhan isku dhacsi wey waxaan leenahay marka war hubka qaata intaan la gacmo intaan haysataan layna ka qaadinin hadda dagaalama saasaan leehay dadka reer muqdisho Itoobiya ayaa sidoo kale gumaysi ku haysata degmooyinka Guraceel, Dhuusamareeb iyo degmooyin kale oo ka mid ah Galguduud. cabdicasiis cali cibaar ayaa aaminsan in Itoobiya kelinka lixaad ay ka dhigatay degmooyinka suufiyadu ka taliso ee gobolka Galguduud. Deegaanadan aad hadda aragto oo Guraceel oo fuqur u ah cadawga Itoobiya, cadawga Ilaahay, cadawga ummadda Soomaaliyeed. waxaa la dhihi karaa gobolkaas wuxuu noqday maxaa la yidhaahdaa kilirkii lixaad ee etoobiya saddexda degmo ee matabaan iyo gurceel iyo meesha la yidhaahdo degmada dhuusamareeb iyo xeraale iyo caabudwaad waxaa la dhihi karaa degmadaas waa kilirkii lixaad ee etoobiya waxaan sidaas ku leeyahay ummaddu waxay ahaayeen dadkii meeshii shareecada islaamku ay ka curatay markii shareecada islaamka iyo saxwadan islaamiga oo ay soomaaliya ay ka curatay meeshii ugu horreydaa la dhihi karaa marka waxaad arkaysaa dadkii hal maray waxay sameeyeen intilaaqoo diinta islaamika ka cabirteen kaas waxaan leeyahay ilaahay nin samaysta ka cabsada ka baqa allihiin waxa weeye fiiriyana oo dib u laabta in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim waa qawlkii ilaahay ma mashruuca shisheeyuhu wato ee lagu maquuninayo shacabka muqdisho ayaa waxaa qayb ka ah in la cadaadiyo oo la damiyo idaacad kasta oo loo arko inay ka hadasho oo mikrofoonka u furto inta ka damaqanaysa waxa ka socda muqdisho madaxweynaha dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa waraysi uu siiyey isagoo ku sugan dalka maraykanka mid ka mid ah warbaahinta gudaha dalkaasi ka howlgasha waxa uu ku sheegay shabaabulmujaahidiin xilliyada qaar in lagu tuhumo wasaarado iyo hay-ado muhiim ah oo dowladda ka tirsan wuxuu sheegay warbaahinta muqdisho in boqolkiiba sagaashan ay la shaqeeyaan shabaabulmujaahidiin oo ay baahiyaan wararka shabaabka times when Shabab infiltration has been suspected in different organizations, not only the media, government offices, agencies, uh, ministries. And these uh, security people, they go after that. If there is a suspect in a media house, it's not, uh, it's not immune from that type of thing. What we know is that 9%, 90% of the Shabab operations and Shabab uh, operations are on the media, not in the field. 90%? They have been given some of our media, I will not say all of them, some of our media, they might not be, uh, the capability and the capacity is very limited to understand between the neutrality and what to be and what not to be. idaacadaha shabeelle iyo sky oo ka mid a ah idaacadaha magaalada muqdisho ku yaala ayaa albaabada la isugu dhuftay kadib markii ay tabiyeen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka banaadir maxamed yuusuf oo u hadlay wasaaradda amniga ee dowladda ayaa waxa uu sheegay idaacadahaasi inay baahiniyeen warar been abuur ah oo ay ku hurinayaan xaaladda magaalada muqdisho ka taagan idaacado ka mid a ah idaacadaha dhibka magaaladan ku hayo lagu magacaabi jiray shabeelle iyo iyo sky maanta dowladda soomaaliyeed way xirtay runtii kadib caqabado kaga yimid dhanka amniga maxaa yeele waxay amnigii khalkhal ku ahaayeen waxay sheegeen warbixinno been ah waxay huriyeen colaado aan jirin weeraradaasi ku wajahan hogaamiye kooxeedyadii magaalada muqdisho soo maray iyo siyaasiyiinta muqdisho ku hubaysan waxaa barbar socda weerar kale oo ka dhan ah dadka muqdisho ka dhex muuqda waxaa si gaar ah loo bartilmaameedsanaya dadka sunnadu ay ka muuqato kuwaasi oo inta la dilay lasoo dhigay waddooyin ku yaala magaalada muqdisho qaar ka mid a ah dadkaasi guryahooda ayaa lagala baxay halka kuwo kale lagu weeraray goobo ay ka shaqeeyaan nabadoon warsame oo ka mid a ah odayaasha muqdisho ku nool ayaa idaacadda alfurqaan waxa uu u sheegay in waxa muqdisho ka socda uu ku sifayn karo ficiladii hitler uu geystay bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina maxamedin runtii magaalada muqdisho maalmaha waxaa ka dhacay waxaan la arag oon la maqal oon isleena korweykaba aniga waa uun maqalkeeda waxa uga soo gaara wadanka etoobiya inuu ka jiri jiray ilaa in badan waxaa ka dhacday magaalada muqdisho ilmo ardaha iskool laga soo dayay meel banooni ku dheelaan ka leeyimi in la xasuuqo la laayay ee haddana askar dagaalamay ahaayeen waxaa ka dhacay niman maqaayad gabahay oo la yaqaano fagaara maqaayad ku lahay oo qof walba ka kasee oo in toban sano meesha ku badan maqaayadaasi ku timid nimankii maqaayada gadgabahaya laga soo weday ee ka fagaaraha lagu dilay oo la keenay dana layidhi saraakiili ahayee muqadas loola saaray rag farmashaal ah inta la wato fagaara la geeyay lagu degtay layidhi askaray ahaayeen waxaa intaasoo dhan nooga daran in laleeyahay magaalada muqdisho qofkii lagu sunnada lagu arko amas inay dukato la ogaado oo basaataba meel alle meesha joogto waa in lagu dilaa waaba qof aad dhanba meesha joogto waa in lagu dilaa haa ah, ah, laga yiri magaalada muqdisho laga sheegay waxyaabahaasa ka jira xasuuqa ka jira magaalada muqdisho runtii waxaan dhihi karnaa midkii hitler oo kalea magaalada muqdisho ka jira xaafadaha halkan uu ka warqabo oo laga soo bilaabo xaafadda waxa waaye xoosh ilaa guballey ku tagta waxaa ka socda xasuuq aan waa midkii hitler oo kale runtii kaas u maxliyo oo fiqiira gowraca oo umula dooxa oo xaafada aan runtii aan malagaha suuqa xoolaa qaybta gankaala ilaa gabdho badan lagu laayay dadka layhaawna ay yihiin dad nimankan isku sheegaa dawladda ah oo la yaqaano hebel iyo hebel ay hayaan xasuuqaasa ka jira ciidamada howlgallada ka wada magaalada muqdisho ayaa laba nuuc u kala qaybsan kuwa dadka reer muqdisho waa ay garanayaan waxaana lagu magacaabaa alf group waa ciidamo wejiyada duubta waxaana ay si gaara ah u bartilmaameedstaan dadka sunnadu ay ka muuqato iyagoo ku lug lahaa howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu dilay qaar ka mid a ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho qolo noocaasa war noocaasa loo sheegay qolada laakiin dadka laynaysa waxaa weeye qolada la yidhaahda alfa group oo mataqaanaa eh, iyaga magaalada eh, laga yaqaano caanka a ah. soomaalina aan ushaqaynin soomaalina masoo tababaranin soomaalina mushaar ma siiso waa qole xitaa aan xukuumadda qolada sheeganaysa xataa aan hoos imaanin iyaga mataqaana ee wasiirka mataqaana amniga qaranka ninka loo magacaabay hadda iyo iyagaba mataqaan qolo soomaali ushaqaysa ma aha sida loo keensaday ciidamadaas ugandayska iyo burundeska ee eh, gaalada u keensatay oo awaamirtooda ugu shaqeeyaan gaalada reer galbeedka iyo maraykanka yurub aan ujeedaa ay awaamirta oga qaataan bay iyagana awaamirta oga qaataan waxaa lagu tababaraa airbortka gudihiisa dad soomaaliya ma tababaraan xataa afrikaanka ma tababaro qolo cadaana tababarto qoladaas horta weeye qolada oo soomaalida laynayso iyaguna hadafkooda wuxuu aas-aas waxaa weeye dad gaalnimada si saxa ah u xambaarsan weeye hadafkeeduna ay tahay inaan kitaabka ilaahi ama islaam meel alaala meeshu kasoo muuqdaa iyo qofkii laga uriyaa waayihii hore waxaa la dhihi jiray qofkii shabaab lagu sheegaaba la dii laakiin hadda qofkii oo la arkaaba xataa inuu islaamnimo yar damacsiyo ama islaamka uu dhinaya ama uu difaacayo ama uu doodayaba la arko ama waxay ku bixinkaa inay dilaan marka qolada iyada ah oon xaqiiqdii soomaaliba soomaalinimo aan shuqul ku lahayn oon islaamnimo shuqul ku lahayn weeyaan horta qolada dadka laynaysa ee magaalada dadka ku laynaya howlgalladii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ka bilowday ee dowladda xasan sheekh hubka ay ku dhigayso waxaa fulinayay ciidamo gaar ah kuwaasi oo dhowaan loo soo tababaray dowladda ciidankaasina waxaa tababaray dowladda maraykanka kuwaasi oo qaar ka mid a ah tababar ku qaatay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan garoonka belidogle sida dowladda maraykanku warbaahinta u sheegtay